وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan joognaa cashirkeennu ka bilaabanayaa suuratu taariq ama wasamaa'i waataariq waa suura makiye ah aayaadkeeduna toddobiyo toban yihiin inay suura makiya tahay beyna ahlilcilmi khilaaf kama taagna qaarkoodna waxay sheegaanun maki inay tahay qaybo kalena waxay soo guuriyeen in lagu ijmaacay oo culimmada aan wax khilaafa ka jirin inay suuraddu maki tahay sida ibnuuljawsi fii zaadi almasiir ibni catiya fi lmuxarar alwajiiz ibni caashuur fi altaxriiri waaltanwiir iyo rag kaleoo lamida ah si shawkaani fii fatxi alqadiir iyo rag kaleba suuraddani waxay ka dambaysay oo ka horreysay suuratu اlbaled ama laa uqsimu bihada albalad ayaa iyada ka horraysay iyada gadaasheedna suuratu alqamar iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar suuraddaasaa iyadana ka dambeysay labadaas horood bay u dhexaysay markii la yidhaahdo tartiibka nusuulka qur-aanku soo degay siday zamakhshari kashaafkiisa ibni jazyin fi tashiil ibni caashuur fi taxriiri waatanwiir ku sheegayaan suuradda magaceeda ugu caansan ee masaaxiiftana ku yaalla suuratu taariq weeye wasamaa'i wataariqna waa la yidhahdaa magacaasoo dheer haddii lasoo gaabina waa suuratu taariq axaadiidta qaarkoodna wasamaa'i wataariq waa ku soo aroortay culimmada qaarkoodna oo ku magacaabaan iyadoo ama wowga lahoo wasamaa'i wataariq laleeyahay ama iyadoo wowga laga gooyey sida afarka abi hureyre laga soo guuriyey suwarkan isku xigay dhowrkaa ee suuratu aلsamaa'i waاطaariq oo wowga xarfu اlcaطfi iyo ama xarfu اlqasam iyo loo daayo si kastaba ha noqotee aayaddan ugu horeysa calaa jamiici اlaqwaal aqwaasha oo dhani aayaddan u horeysa suuradda magaceeda laga qaatay ama kelimadda aطaariq halagu koo ha lagu gaabsado ama kelima lafdiga ka horeeya aلsamaa ha la raaciyo suuraddani fadli ah ay leedahay oo haddii la aqriyo laga helayo ama ajir loo sheegay oo sugan ma jiro waxyaabaha qaarkood oo kutub fadaa'il iyo xadiidka ubay ibni kacab ee suurad suurad ahaa ay sheegayaan oo dhanna wax sugan oo salla ma aha cumuuman qur aankaas ay ka mid tahay sabab nusuul oo gaar ah oo sugan oo suuraddani ay ku soo degtayna ma jiro laakiin waxaa la sheegaa inay suuraddani ku soo degtay laba arrimood baa la sheegaa midna waa bilowga suuradda midna waa aayaddan falyandur ilinsaanu mima khuliq qaybtan hore waxay sheegaan wasamaa'i waaariq inay abuu aalib ku soo degtay oo nabiga marti qaaday sala allahu alayh alih wasalam markii la soo diray rasuulka uu noqday kadib oo raacaano iyo waxoogay rootia ah u keenay caanihii waal ay ku jireen markaase waxay yidhaahdeen xidig baa dhacay kadib weelkii biyuu buuxsamay kadibna waa kululaadoo buu isu beddelay uu yaraha argagaxay oo nabigu weydiiyey nabiguna wuxuu yidhi bay ilaahaydeen waa xidig la ganay ama la tuuray oo aayad aayaadka ilaahay ka mida weeye mufasiriin badan baa sheegay sabab nusuul ahaan ilaa waaxidi fii asbaabi nusuul isagoon sanad lahayn uu ku sheegay weli intaan fiirfiirinayeen dabagalay wax sanadahoo la tix raaci karo oo sugan oo sabab nusuul uu ku noqon karaa maanan arag aayaddan falyandur il insaanu mimaa khuliqna waxay sheegaan sidoo kale kutubu siyarna ku badan nin xoog badnaayo abulashad la dhihi jiray oy aahaarta aan sugnayn sheegaan raggii nabigu la lagatamay inuu ahaa ayaa markii la yidhi calayha tiscata cashar sagaal iyo toban baa naarta khasanadeedii iyo albaabkeeda haya raggii hadlaya yidhi inuu ka mid ahaa war maxaa idinku dhacay haddii anigu aan toban ku fillaado intiina kale sagaalkii isuguma tegi kartaan miya toban malag anaa shanna dhabarka ku qaadan shanna laabta ku qaadani markaasaa waxaa la xasuusinayaa falyandur ilinsaanu mima khuliq isagana afarkaa cikrima laga soo la wariyaa waxaana loo tiiriyaa ibn abi xaatim fii tafsiirihi sanad ahaanna ma sugnao cibrima cikrima waa taabici taabiciye saxaabi maaha xilligii nusuulka qur-aanka joogay suuraddu waxay ka hadlayso waa bachiga iyo qiyaamada ilaahay dadka u soo saari doono iyo in aadamaha abuurkiisa tusaale looga dhigo in soo celintiisa iyo abuurkiisa labaad uu yahay mid fududoo weynayn ilaahay agtiisa marka la eega saynu suuratulburuujba ku soo marnay intaa kadib waxaa la isxasuusinayaa dee ama insaanka abuurkiisa ha noqdo ama kownkan aynu ku noolahay sida ilaahay u abuuray ha noqdee aayaadka ilaahay cilmigiisa iyo qudradiisa ku tusaya ee qofku inuu u fiirsada u baahan midna waa nafteenna laynaga tusi doonaayo wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna weeye midna samaawaadka ilaahay suu abuuray baa layna tusaalaynayaa sida suwarkii horeba aynu ku soo marnay wasamaayi waaariq wamaa adraaka ma aariq annajmu الthaaqib halkan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa wasamaa'i baan ku dhaartay samada iyo waاطaariqi baan ku dhaartay wamaa adraaka maxaad ka og tahay ma aariqu aariqa lagu dhaaranayaa wuxuu yahay adu maxaad ka garanaysaa annajmu waa xidig athaaqibu ee wax duleelinaya dulalka noocoo dooniba ha noqde ama mid xisi ah ha noqdo ama mid macnawi ah ha noqdo labadaba ilahi subxana wa tacala halkan samada iyo xidiguhu ku dhaartay suuradda hore waxaan ku soo marnay samada xidigaha leh hadda waa la kala qaadayo samadana waa lagu dhaartay xidigihiina waa lagu dhaartay labaa laga kala dhigay wasamaa'i baan ku dhaartay iyo wاطaariqi ilaahay makhluuqaadkiisa waa ku dhaartaa laakiin innaga laynooma ogola waxaan allah ahayn inaan ku dhaaranno nabigeennaana ina yidhi sala allahu alيyه alihi wasalam qofkii dhaaranaya allaha ku dhaarto ama ha iska aamuso falyaxlif billaahi aw liyaskut cid kale inaad ku dhaarato laguma ogola addoon rabbi leeyahay baa tahay dariiqa loo jideeyey inuu raacana ay tahay khalqiga inaad ku dhaarata waa laguu diiday ilaahayna yafcalu maa yashaau waay laa yusalu camaa yafcal wuxuu sameeye cidimo weydiiso xidigaha ilaahay inuu ku dhaartana meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay falaa uqsimu bimawaaqici اnujuum wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim waxaan ku dhaaranayaa xidigaha mawaaqicdoodii iyo meelaha ay dhacaan haddaad garanaysaanna waa dhaar weyn haddaad garanaysaan oad garan lahaydeen marna wanajmi baan ku dhaartay idaa hawaa markii uu dhaco xidiguhu dhacaan labadabana waxaa loogu dhaaranayay kalaamka ilaah iyo qur-aanka inuu xaq yahay waxa uu xambaarsanayee akhriya adduunba ka sheekeynaya inaad xaq iyo saxta ahaaqib wamaa adraaka ma aariq aariq xidigaalo xidigaha loo jeedaa araqa wixii la garaacaa la yidhaahdaa qofka habeenkii socdana aariq baa la yidhaahdaa waxaa loogu bixiyey dee habeenkii markuu yimaado albaabka inuu garaaco oo gowgow kaga siiya waay araqa albaaba xidiguhu haddaba ilaahay wuxuu ku tilmaamay xidigahaas markii la weydiiyey maxaad ka og tahay ma aariqu horta qur-aanka wamaa adraaka waxaa la yidhahdaa saddex-iyo toban meelood bay ku timid alxaaqa ay ugu horeyso horayso suuratulhumazana ugu dambayso suuradaha qaarkood laba laba jeer ama isku xiga ama laba meelood ay ku yimaadaan toban waa juz camma saddexna waa juz tabaarak saddexda tabaarak alxaaqatu malxaaqa wamaa adraaka midna waxaa weye sauslihi saqar wamaa adraaka maa saqar midna waxaa weeye wamaa adraaka maa yowmu اlfasl saddexdaa waa juscama inta kale laba waa suuraة اlinfiطaar labana waa suuraة اlmuطafifiin middanna waa midii shanaad shanna waa inaga dambaysaa muطafifiin wamaa adraaka maa sijiin iyo wamaa adraaka maa ciliyuun waa ta kalena maa adraaka maa yowm اddiin uma maa adraaka maa yowm اddiin laba jeer waa suuraة اlbeledna wamaa adraaka ma alcaqaba wamaa adraaka maa laylaة اlqadr wamaa adraaka ma alqaarica wamaa adraaka maa hiya wamaa adraaka ma alxutama dhammaan jawaabahoodii qur-aankaa lagu sheegay labiyo tobanna si cad oo sariixa loogu sheegay midna si dimnan iyo macno ah baa loogu sheegay laakiin iyadoo ficil mudaarica ah wamaa yudriika qur-aanka waa saddex laba qiyaamad ay ku saabsan tahay oo qiyaamadana waa la qariyey midna waa axzaab wamaa yudriika lacala saacata takuunu qariiba midna iyaday u shabahdaayo waa shuura wamaa yudriika lacala saacata qariib midna cabas baan ku soo maray wamaa yudriika lacalahu yazakaa taa jawaabteedii waa laga fahmi karaa laakiin lama sheegin si gud bay waxay u yidhahdaan marka wamaa adraaka haddaad aragta jawaabteedii waa la sheegay wamaa yudriika haddaad aragtana jawaabteedii lama sheegin wamaa yudriika waa saddex wamaa adraakana waa saddex iyo toban tan marka jawaabteedii kuwa la sheegay ka midta shanta inoo dhimanaya juscamaana waa sidoo kale waa la sheegi doonaa annajmu thaaqib laba macnaa haaqibka uu waxduleelinaya lagu fasiray mid culimmadu waxay labadabana in loo jeedo oy labada macnoba soo gelayaanna isma diidayaan mid waxaa la yidhi yaqubu dalaama aleyli habeenka mugdigu oo wax indhahaga wax ka qarinaya xidiga fogaanshihiisa unbaa iftiinkiisu meel fog wax yar kaa gaarayaaye intaasoo mugdi iyo marar daruuro khafiifa iyo habeen iyo fogaansho ka sokeeya iftiinka ka soo dhexbaxayaaye waa soo duleeliyey oo waxaa laga cabirayaa markaas habeen mugdigu wax laga dhexbaxayoo la duleelinaya inuu yahay oo intaasoo mugdi iyo masaafadaa dheer nuurka intuu soo jiiray soo dhexbaxay waa soo duleeliyey waayo athaaqib mugdiga intuu kor ka soo duleeliyo ilaa hoos iyo dhul laga arkayey iftiinkiisa intaasoo mugdi oo isdaba yaallana soo dhaafayay asaaqib waxaa kaloo lagu magacaabaa waa xidig soo la soo tuuray oo shayaadiin lagu soo gamay oo markaa iyagii ka dusay oo dhinaca kale oga baxay waay taasna qur-aanku waa sheegay mar kale fii suurati saafaat ilaa man istaraqa asamca inaa zayanna samaaa addunya biziinatin ilkawaakib wa xifdan min kulli shayطaanin maalid laa yasamacuuna ila almala'i alaclaa wayuqdafuuna min kuli jaanibin duxuuran walahum cadaabun waasib ilaa man khaifa alkhabata khafata faatbacahu shihaabun haaqib ilaa man khaifa alkhafata mid wax yara uu maqlay soo dafay oo la cararay oo faatbacahu ka daba yimid oo soo raacoo laga soo dabadiray shihaabun haaqib dureerinaya oo dhinaca kalooga baxay oo dilaya waa laga yaabaa isagii horta wuu dilaya uu gaadhayaa laakiin ereygii inuu gudbo way dhici kartaa oo kuwa wax sheeg sheega halka ay sagaal iyo sagaashan ku daraan oo boqol ka dhigaan waay xidigahana waa kuwa xifdan loogu talagalay ee xataa jinkii ka cabaadeen وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآaن يجid lahu شiهاaبا رaصدا ninkii hadda soo dhegaysay isdhaha dab dambaaburo dabah oo isagaba sugayo u diyaarsanoo ku soo fakanaya buu meesha ugu tegayaayo cid cag dhigta iyo cid u dhowaata iyo cid sal dhigta oo wax dhegaysataba waa la waaye kownka تaغayurka iyo arkeeda isbedelka yay dhaheen dhulkaa wax ka dhacay aan raad goobno nimankii jinkahaya nabiga u yimide waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni sahankii la kala diray qayb ka mid ay ahaayeen labada macnobana ilaahay waa ula jeedi karaa taana way qabtaan iftiinkoodiina zayanna ahaayoo iftiinkoodii iyo buruuj yihiin muuqanaya qur-aanku marar badan buu sheegay iyagana marka wasamaayi samadaan ku dhaartay iyo waaariqi xidiga wamaa adraaka maxaad ka og tahay maaariqu xidigga wuxuu yahay annajmu waa xidig ahaaqibuu duleelinayo mugdigana iftiin ahaan uga dhexbaxaya shayaadiintii aagga ka soo dhowaatayna isagoo lagu turayoo dambaabulu iyo daba dhinaca kale uga baxaya wey in kullu nafsin naf kastaba lamaa calayhaa ay la calayhaa korkeeda waxaa ah xaafidun ku ilaalinaya xifdiga labadiisii noocba waa loo jeedaa labadabana aayaadka soo socdaa laga dheehan karaya xifdigu waa laba nooc qur-aanku uu sheegay ee insaanka cid xifdida loo xilsaaray mid isagay ilaaliyaan oy wixii dhiba ka waardiyeeyaan midna isagay ilaaliyaan oo wuxuu galay bay u ilaaliyaanay u qoraan labadaba astaamo muujinaya midna waxay ka bilaabataa maalinkuu minka hooyadii galay minkaa la geeyey halkaasaa lagu ilaalinayey markuu soo baxayna wax badan baa laga ilaalinayay oo waa la daba socdaa alam nakhluqkum min maa'in mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiin meeluu ku sugnaado oo aamin ah miyaanaan dhigin lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfih yaxfaduunahu min amri illaah amar ilaahay bay ka ilaalinayaan iyo maqaadiirta isagaan loogu talagelin bay ka leexinayaan marka malaa'ig laguu soo diray oo adiga kuwaardiyeynaysa oo waxaan loogu talagelinuu kugu dhaca kaa ilaalinaysa baa ilaahay kuu diyaariyey oo sidaa kuugu soo diray marna kuwa ku xifdinaya oo camalkaagii qoraya oo ereygaagii diiwaan gelinayana waa laguu soo diray waxaanan soo marnay waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun waxaana la mida ah, maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibu catiid aayaddan suuratu taariqa marka labadii macnaba waa loola jeedaa oo guud ahaan waa soo gelayaan xifdigaas in kullu nafsin naf kastaba lamaa calayhaa waxaa korkeeda saaran xaafidun mid ilaalinayo minallaahi ka ahade kuwa iyada ilaalinayoo waardiyeynayo iyo kuwa iyada ilaalinayoo daba joogo wax ka qoraya labadaba ilaahay waa u xilsaaray ama kuwa isaga xifdinaya ilaalinayaay abuurkiisii baa laga bilaabay astaan muujinaysa weeye xifdiga inuu soo gelayo ama kuwa camalkiisii ilaalinaya in aakhare la soo saarayaa la sheegay soo saar aakharena xisaabtan buu tilmaamayaa waxa lagula xisaabtami doonana kuwii xaafidka ahaa waxay qorayeen wey marka labada macnoba suuraddan oo aada u kooban gadaasheed haddii la sheegay labadii xifdiba in loo jeeda dheh falyandur ilinsaanu aada insaanka aadamihii ha ilaali ha eego mima khuliqa waxaa laga abuuray khuliqa waxaa laga abuuray min in baa laga abuuray biyo daafiqin oo boodaya si xooga ku baxaya yakhruju ka soo baxa oo ka yimaada min bayni sulbi dhabarka lafihiisa iyo wataraa'ibi laabta iyo kalxamaha dhexdooda ka yimaada kuwaasaa ilaahay ka abuuray sulbigu waa laftaa koree dhabarka taraa'ibtuna waa lafahan laabta ku yaallee feeraha gaar ahaan qaybtooda kore waaye kaase culimmadu markay kuu soo koobayaan maxallulqilaada bay ku dhahayaan haweenku markay qoorta wax ku xirtaan soo lalmada halka ay saaran tahay soo halkan laabta oo dhan ma ah maxalulqilaadaha weeye ataraa'ib kalxamaha keliya ma aha halkaa lagu xidhay iliacaali sadri laabta qaybtan koroo dhan waaye adu laabtan iyo lafahan feeraha soo jeedka ah iyo sijeedka dhabarka ah dhexdooda biyo ka soo baxaa laga abuuray insaankan horta loo jeedo waa aqlabka insaanka marka saddex laga reebo waaye saddex baa jirta la inoo sheegay oon biyo laga abuurin aadam waxaa laga abuuray min turaabin xawaana waxaa laga abuuray min dilacin feed ciisena nudfatan oo daafiqin lagama abuurin nafkhatu malakin baa laga abuuray fa nafakhnaa fiihi fiihi min ruuxina waan ku afuufnay marka ciise min nudfatin min maain daafiqin lagama abuurin aadamna turaab baa laga abuuray inay labadooda isku mid yihiinna suurat aali cimraan baa lagu sheegay ina maala ciisa cinda allaahi ka maali aadam aadam khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun ciise aabbala'aan baad la yaabteen aadam buu la wadaagaa aadam baana ka sii cajiibsanoo aabbiyo hooyo midna isagu ma laha min salsaalin min xamaa'in masnin qur-aanka aadam waa laga sheekeeyey wa khalaqa minhaa zawjaha xaawana min aadam baa laga abuuray min haadihi الnafs nabiguna ina almar'ata khuliqat min dilacin calaa khilaafin mafeer xaqiiqi ah loo jeedaa mise feer macnawi oo طabci ah loo jeedaa oo qaybta dambe waina acwaja shayin fii dilaaci calaahu laakiin xaawa min maain daafiqina lagama abuurin nin iyo raxim hooyana maanay soo seexan inteena kalea laynoo jeedaa marka marka maadaama insaankay saddex maahane malaayiin iyo tobanaanka malyan iyo kumanaanka malyane uu gaari karo min maain min daafiq laga abuuray sidaasaa wax guud looga dhigay khuliqa falyandur ilinsaanu insaanku ha eego aadamuhu mima khuliqa maxaa laga abuuray mima min ayi shayin baa khuliqa laga abuuray waataan soo maroo kale ahayd min أyi شhayin khalaqah min nuطfaةi khalaqahu faqadarah khuliqa waxaa laga abuuray min maain biyo daafiqin boodaya yakhruju ka soo baxaya min bayni sulbi dhabarka iyo wataraa'ibi laabta iyo kalxamaha dhexdooda dhow sifaa lagu tilmaamay aadamahay iyo innaga waxa laynaga abuuray maqsuudka iyo xaqaayaduna laba arrimood in layna xasuusiyo weeye marka koowaad rabbigii biyo dhiig u beddelay dhiiggiina muxuu beddelay dhiiggii xinjirtaa maxaa loo beddelay cadhidi mudqatin baa loo beddelay kadib mudqadii oon sawirii lahayn bay ahayd kadib sawir baa loo yeelay isla iyadii biyihii dhiiggi iyo cadka loo bedelay baa qayb lafa laga dhigay qaybna hirib laga dhigay qaybna harag maqaar laga dhigay qaybna seede iyo xidido laga dhigay qaybna timo laga dhigay qaybna cashirka indhaha laga dhigay intaasoo dhan fajacalnaahu samiican basiiran kadibna waa kan doodayee soo taagan markaasuu wuxuu leeya yaa isoo noolayn kara waxaa layna xasuusinayaa rabbigii cilmiga iyo qudrada u lahaa intaasoosan aadamo aqoon iyo qudro hawaysan karin inuu isku itaaliyo yidhaahdo anuu ma kari kare yaa kari karaay arrin meesha ku jirta inaan ahayn in lagu soo celiyona inaynan weynayn macnaha saasa xalayna waxaan ku soo marnay cashirkii innahu huwa yubdiu wa macnaha mar kalena qur-aanka meelo kaleoo fara badan oon sheegnay xalayna waa lagu sheegay saa darteed buu ilaahay wuxuu inagu yidhi mararka qaarkood wadaraba lanaa maalan wanasiya khalqa qaala man yuxyi alcidaama wahiya ramiim qul yuxyiha aladii ansha'aha awala mara wa huwa bikulli khalqin caliim insaanku waa ishalmaamay annaguu tusaale iyo noo soo qaatay muran waxaa ka horraysay ilaahay inuu biyaha intuu ka abuuray fa idaa huwa khasiimun mubiin waa kan murmayee waan garnaqsanayaa say ku dhici kartaane oo muxuu ku murmayaa wuxuu yidhi waxaan oo baaba'ay oy lafuhu dhinteen yaa soo noolayn kara cid kari kartaa ma jirta maxabaynta noogu sheegaysaan waa nasiya khalqa isaga waxa laga abuuray iyo sida loo maamulay waa halmaamay qul yuxyiha aladii anshaaha awala mara waxaad ku tidhaahdaa allihii markii horeba sidaa usoo soo bilaabee mariyey baa soo noolaynaya abuur kastan ilaahay waa ogyahay inayba ilaahay u fududdahay haddiiba la isbarbar dhigana ka sii fududdahay tii hore haaya xalay baynu soo marnay macnaha waa layna dareensiinayaa macno labaadna waa layna dareensiinayaayo adigan hadda sidaa isula weyn waxaan min maain mahiinin baad ka soo jeedaa biyo hadday ku maraan wasakhood ka xishoon dhiig baa loo bedelayoo laga xishoon adhiri baa laga bedelay oo la iska tuuri haddana adigii waa ka sidanaata asalkiisii nin yaqaanaay dad ma caayo nin isaga asalkiisu inuu xun yahay iyo ceeb badan iskoog dee dadka ma xagxagto inaad waxxagatood muranto maba aha weeye adoo waxaan ka soo jeedo asalkaaga iyo isirkaagu biyaha mahiinka ah ee lagu yaqyaqsada laga abuuray haddana ilaahay inaad fanato isku taagtood kibirto maba ahaba ifka intaad joogtana inta kuugu fiican baa ugu ah ugu wasakh badan aadamaha jirkaaga inta ugu qaalisan baa ugu wasakh badan soo mataqaanaan jirkaaga madaxaa ugu qaalisan indhaha dhalxan baa ku taal sankana diifaa ku yaal dhagihiina dhukayaa ka soo uraya afkiina dheeraya caliyaa ka daadanaysa oo xubintii kugu badneedee madaxa madaxa markaa sii gedgedinaya indhuhu waxyaabaha qaaliga dhaguhu waa maqalkii waa qaali afku waa kii lagu hadlay wa lagu cunaye waa qaali sanka waa kii wa lagu hurinaya waa qaali intabana maay mahirinna waad ka abuuran tahay intabana wasakh baa kaa socota iyagaana kugu sharaf badan halka hoos haddii loo dhaafo calool saxariya uus iyo dhiig ka buuxaan baa kugu rarantaha afariyo labaatanka saac halkaa calooshaa waxaa kuugu raran habeen iyo maalin hurdiya soo jeed qashin baa kaa buuxa adiga dhan qashin urayoo socdaa kaa buuxa meel biir oo fadhidaa tahay haddana waa isla weyn tahay oo kibirkaagiiy rabbi isku taag baa lagaa kalinaya war ka joog jag caloosha haddii lagaa siiyana qashinkii baa soo fakan wax yar haddaad yar seexatana afkii iyo sankii dherarkii iyo wasaq baa ka soo daadan iyo indhihi kugu fiicnaa markaagii horena waxaa qashinkaa lagaa abuuray haddana war ka cabsoo ha isla weynaanina aayar ah, socaa lagaalaya maxaabaad la kibirtaa macnahaana asalkeenna ah inaan kibirna inaynan ahayn maqaayadii waa layna xasuusinaya intaa dhexdeeda wax badanoo abuurka aadamaha ah oo aadamuhu inna ay wax ka ogaadeen inna wax badan weli u dhiman tahay baa layna tusaalaynayaa oo ilaah wahuwa bikulli khalqin caliim abuur kastaba ilaahay waa og yahay allihii ogaabaa sheegay ilaahay mimaa intaa laga abuuray wuxuu inoo sheegay qur-aankiisu qaybo ka mida culuumteeda sunnaduna qaybo kale ay ku dartay intaa iyo in kaley sheegtay marka dhowr qodob baan rabaa inaan ku soo koobo qur-aanku muxuu ina baray wuxuu baray markii saddexdii aadam iyo xawiya ciise laga reebo intaana kale biyaha shahwadaa laynaga abuuray biyaha shahwadee laga abuuray waa kuwo isku jiro aabba iyo hooye ka wada yimid innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin isku jir ah kuwa aabbaha keliyana ilmo ma noqdaan kuwa hooyo keliyana ilmo ma noqdaan isku darkoodaa ilmo noqda aadamuhu waagii horena tajribay u yaqiineeno idii qofka ilma inuu dhala raba xidhiir rag iyo dumar dhex mara si toos ah ama si dadban bay weligeed ahaan jirtay sida dadban waxaan uga jeedaa haddana meelaha inta isbitaalla tagaa la isku beeraa waagii horena iyadoon isbitaal la tagin baa la isku shubi jiray oo fuqahadeennu ilmihii ku dhasha sidaa ay waa hore muddo kun sano laga jooga ka hadli jireen istidkhaalulma wax la dhihi jiray biyo la ysku daray oo rag iyo dumar ka yimid bay ka dhashaan buu ilaahay subxana wa tacaala labadoodiiba waxaa lagu magacaabay min maain daafiqin inay yihiin halkan markii insaanka mima khuliqa khuliqa min maain daafiqin markii la yidhaahdo lama dhihin kuwa raggaa daafiqin ah iyo kuwa dumarkaa daafiqina midkood laguma khasisin sida cumuumku aayaddu yahay baana sax ah kuwa ragga dee dafqigooda waa la arkaa oo bannaan bay u baxaan kuwa dumarkana dafqigoodi iyo booditaankoodu guduhu u boodaaye bannaan uma soo boodo inay sida ragga biyahaas leeyihiinna waagii hore xilligii nabiga dee waa ka xishoon jireen dumarku gabar baa nabiga u timid sal alla alayh wasalam saxaabiyada radia allahu canha ummahaatulmu'miniin oo umu salame iyo caaisha iyana way fadhiyaan markaas rasuulka ilaahay ou ilaahay xaq kama xishoodo haweentu hadday riyooto iyada oo jiifta sida ragga u riyooto qabays ma laga rabaa markaasuu yidhi haa hadday biyo ka yimaadaan umusalama waxay tiri intay soo jiide naa naga fadhiisa waad naceebaysay wa taxtalimu ma haween baa junubay tiri nabigu wuxuu yihi daciiha talibat yadaaki daagu yidhi daagu yushbihuhaa waladuhaa ilmaheedu saa ugu ekaadaa u mararka qaarkood haddaynay biyo kuweedoo laga abuuray jirin nacam idaa ra'at ilmaa marka nabigu wuli alah salaam biyuhu inay iman karayaan buu tilmaamaya hadda waagii hore muddaa la diidanaa dumarku biyo yimaada malaiyo tororog lagu qadeeyey hadda laakiin waa la isdhiibay waa la wada aqbalay waan ogaanay bay dhaheen weligaaba soo nagnagle gideer soo taaba soo inkir nusuusta cilmigaa diiday dhe cilmigaagaan weli gaarine aakhirka halkan baad ku soo horsan waa la ogaaday bay dhaheen biyihii daafiq inay yihiin labadubana hadda waa la ogaaday oo waxay yidhaahdeen xayawaanaadkan ilmaha ka abuurmaan iyo xunta raggana waa xayawaan yar yaroo ku dhex jira biyahan ma aha uu ku dhex jiraa way wadaan biyuhu waxay gaarsiinayaan markay tuuraan meeshii la rabay kan dumarkay xayawaanaadkuna waxay leeyihiin iyagana biyo sido oo buwayda la yidhahdoo tuuraysay leeyihin labadaba tuuristii way qiraan haddana min maayin daafiqindha marka xaggay ka soo baxaan waagi hore waxay dhaheen qur-aanku sax ma sheegino waxay ka soo baxaan biyaha ragguna xiniintaa keenta dhabar iyo kalxan iyo laabtoona shaqo kuma laha bay maalinkii hore istaageen dumarkana waa sidoo kaley dhaheen maalinkii dambe way soo degeenoo haddana waxaan ogaanay dhaheen sidaa uu qur-aanku u sheegay maaha laakiin si ku yar dhow baa jirta horta ma soo durugtaan baa la yidhi see ku dhacday waxay dhaheen xiniiyuhu marka hore markuu ilmuhu abuurmayo kor bay ku abuurmaan tartiib hoos ugu degaan halka ay fadhiistaan bay tagaan dumarkana ilma dhaliyahoodu sidoo kale wey muddo markii la joogay bay haddana soo durkeen waxay dhaheen siduu qur-aanku sheegayey baa runa oo maxaa runa waxay yidhaahdeen boqolkiiba saddex bay xiniyuhu sameeyaan waxaan ilmaha noqda boqolkiiba sagaashan iyo toddobana meelo laabtan horena aan ahayn dhabarkana aan ahayn oo kale buu u gudbiyaa marka hadhow shahwadu ay imanayso halkaasay martaa ee biyuhimana halkaasay ka yimaadaan saxin iyaha la'aantood ma soconayo laakiin waaba looga badan yahay waxaan idhi weli intaa in ka badanna aadamuhii cilmigiisii yaraa baa intuu ogaada maahane inta kale cilmigii rabbi inuu inkiruu rabaa waxaan idhi haddana qur-aanku suu sheegay weeye ma kaaga yeersiiyey waxaa iman doonta erey ka habboonoo min maa in daafiq la dhihi lahaa maba jiraba halkan ay kusoo soo socdaan intaa yarbaa baa hartee intaana way soo geli doonaan godka waa ku soo urursan doonaan markay biyihii galaan xaggay tegayaan raxim iyo min hooyo oo aamin ah oyna daadanaynin oyna liicliicayn bay tegayaan fii qaraarin makiinin ilaa qadarin macluumin waa ilaa muddo loogu talagalay halkaasaa lagu haynayaa way iska shaqaysanaysaa way seexanaysaa way istaagaysaa way foorursanaysaa way ordaysaa wax dhacaya wax daadanaya iyo wax soo baaba ma laha kadib muxuu noqonayaa yaa ayuha الnaasu inaa khalaqnaakum min dakari waunثى yaa ayuha الnaasu in kuntum fii raybi min اlbacaث fainaa khalaqnaakum min turaabin waa aadam intiina kalena uma min nuطfatin uma min calaqatin xinjir bay noqotay weliba xinjir caadiya ma aha calaqa waxaa la yidhahdaa yocalaqa wixii meel ka lalmada walidaalika bahalkan katabaanka aan idhaahnaay carabtu calaaqa yidhahdeen dharkaa laga lalmiyaa calaqatantan waxay soo ogaadeen oo ereyga calaqa loo doortay daman lama dhihin dhiig fadhiya lama dhihin gidaarka raximkay meel ku dhegtaayo ay ka lalmataa calaqatan saasaa loo yiri bay dhaheen walidaalika hadda waxay taagan yihiin heerarka uurka ilmaha isbeddelku maro erayadaa qur-aanka wax ka habboonoo la dhihi lahaa ma jirto uma min mudqatin kadibna cad hili baan ka dhignay oo habeenkiina waxbaa la xayeysiiyaa uma min mudqatin cad yaroo hilibaa loo bedelay dhiiggiibaa hilib loo bedelay mukhallaqatin wagayri mukhallaqa laba heer buu maraa maray abuuran tahay iyo mar ka inaan abuurnayn ay duuduuban tahay mukhallaqatinta waxaa loo jeedaa bay yidhahdeen taswiirtii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaaw ilaahay baa raximkaa idinku sawira kombyuutarna laguma saarin leesarna laguma shidin calooshana lama jeexin sawirkaa kadibna wanuqiru fi larxaami maa nashaa waay ninkaan ku daynaynaa inta aanu doonno inta adugu doonta maaha ilaa ajalin musaman ilaa muddo la magacaabay uma nukhrijukum iflan idinka ilma caruura wla idin soo saaraynaa fajacalnaahu samiican basiiran intaa udhaxaysa qur-aanku aayado kalaa ku daray fakasawna alcidaama laxman qur-aanka waa taqaanaa sheeg aayadda bilowgeedii hore mudqadii mukhallaqatanta maxaa looga jeedaa marka hore lafaha la sameeyaa kadibna hilib baa la saaraa uma khalaqna alcalaaqata mudqatan uma khalaqna اlmudqata cidaama fakasawna alcidaama laxman hilibku wuxuu ka dambeeyaa marka hore lafaha haykalka qaabkaa samaysma kadibna hilibkiibaa fuula oo hilibkaa ka dambeeya waxay yidhaahdaan usbuuc laba usbuuc bay kala dambeeyaan saasay qoraan dhakhaatiirta wixii faahfaahina la weydiine intaas qur-aanku waa ka sheekeeyey marka abuurkii intaa laga sheekeeyey sunnada nabigu qayb kale ay ku dartay oo haddana iyadii inta la qiray muddada candhuufta biyaha manida iyo dhiigga iyo cadka hilibka uu ahaanayo qur-aanku ma sheegin intay dhanta sunnadu laakiin afartan afartan afartan bay ka dhigtay xadiidkeen mascuud waa kii aha ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummihi arbaciina yowma nudfatan afartan maalmood buu sidoodii ahaanayaa oy qamiirayaan uma yakuunu calaaqatan midla daalika afartan kaluu dhiig ahaanaya uma yakuunu mudqatan midla daalik afartan kaluu cadkaa hilibkee mukhallaqa iyo hayr mukhallaqa iyo fakasawna alcidaama laxman iyo uma anshanahu khalqan aakhara uun kaluuba soo baxayba fatabaaraka allah axsan lkhaaliqiin intaasuu marayaa markaa kadib uma yursalu ilayhi اlmalak malg baa loo soo diray fayumaru biarbaci kelimaatin afar baa loo soo diray bikatbi ajalihi wa risqihi wa camalihi wa shaqiyun ow saciid intaa aadamuhu ma gaari karaan laakiin innagu ajashiisu inay qoran tahayna dee goortaa dhiman khiyaar kuguma jirte waa markii lagula doonay mid baan laakiin soo wada taabannay wa camalihi shaqiyun ow saciid waa iimaankii iyo camalkii saalix ahaa haddaan dhahnaa wa camalihi adduunyada suu noolaan lahaa weeye waynu taabannay camalkaad adduunyadan ka noolaan lahaydee risiqaaga ka heli lahayd waagaasaa la qoray meeshii risiqa lagaaga qoray meel aan ahayn haddaad gasho waad ku khasaari dadku ka wada faa'iidaya mid dhagax baa la geliyey mid eh, alwaax baa la geliyey mid bur baa la geliyey mid bariis baa la geliyey mid dhar baa la geliyey mid baabuur baa la geliyey mid baddaa la geliyey mid hawadaa la geliyey mid guryaa la geliyey mid gaadiid baa la geliyey mid xoolo nool baa la geliyey mid walba meelba ilaahay risiqiisii u qoray halkuu kasabkeediiyo ka heli lahaana waa la qoray saa darteed nimaad ka aqoon badan tahay oad ka xirfad badan tahay oad ka khibrad badan tahay oad ka maal badan tahay baa isagana ka faa'iida adna ku khasaari mid kale markaad gashana mid intiiba kaa badan baad aduu faa'iida khasaari saa darteed haddaad gacaasi gasho ood wax badan ka soo saari weyda dadkoo ka ceeshaya waxaad ogaataa halkan risiqaagii kama qorna dayday meel kalea risiqaagii lagaa qoro camalkaagiihe tan intaa isaga tagto kuwo kala raadsatana ku naftu kaaga bixin nin walba risiqa meeshii looga qoray kullun muyasarun limaa khuliqa lahu waa intaasi sunnadu waxay ku dartay afartan afartan afartan boqol iyo labaatan hadduu gaaraayo waa dhammaystiraya naf in lagu afuufana uu gaarayaa dhaqdhaqaaq buu wadnihii sameeyey iyo naf baa lagu afuufoo ruux baa gashayna waa kala laba isku mid maaha waxaa kaloo sunnadu ku dartay tilmaan bay ka bixisay biyaha ragga iyo dumarka kuwa ragga waaba la arki jiro waa la yaqiinaye kuwa dumarkana haddaa dib laga bartay laakiin nabig alay markii la weydiiye wuxuu yidhi maau rajuli abyadu haliidun wamaau lmar'ati asfaru raqiiqun biyaha raggu waa cad yihiin waana adag yihiin biyaha dumarku midab yar jaallo ah ku jira waana khafiif hadda waa la qiray dumarku biyo malay marka hore yidhaahdeen waa ka soo boodeenoo biyo booda malay yidhaahdeen waa ka soo durkaano intiiba waa runoo raqiiqun asfara waa sax bay yidhaahdeen makaagasi horta ma isdhiibtay waay waxaa saddexaad ay sunnadu ku dartay ilmuhu muxuu wiil ku noqdaa gabadhna ku noqdaa muxuu raabtigu u ekaadaa iyo hooyadii u raacaa muuqaal iyo tilmaan ahaan ama qayb jirkiisa ka mida sidee buuse aabbihii iyo adeeradii iyo reerkaa ku raacaa sidee buu mararka qaarkood awow labaad iyo saddexaad iyo adeer fog iyo abti fog ugu ekaada oo intii joogtay uusan ugu ekaanin odayaal waaweyn unu dhahaan awowgii labaad buu egyaho annaga garanayna maxaa loo dhahaa maxay ku timaadaa labadaba nabigaa la weydiy sal slam niman yahuudaa u yimid waxay dhaheen maxamedow si aan u ogaana nabi inaad tahay saddex arrimood baan ku weydiinaynaa ifka ma joogo mana ogaan karta cidaan nabi ahaynna ma ogaan karta saddexdaa inaad noo sheegtaan rabnaa saddexdii su-aalood waxaa ka mid ahayd ilmuhu muxuu wiil iyo gabarh ku noqdaa muxuusa arri aabbihi hooyo ugu kala ekaada labadaba nabig waa ka jawaabay markuu sheegay kadibna wuxuu yidhi waxba maanan ka ogeyne akhbaranii bihinna jibriilu اl'aan jibriil baa ilaah ii soo diroo hadda ii sheegay horey maanan usii aqoon markuu u sheegayna waxay dhaheen sadaqta runtaa wey kutubtii hore ee muusiya lagu soo dejiyey waxyigii baan ku haynaa waagii hore waa laga murmay waa la murmay waa la murmay waa la murmay waa la murmay halkii baa lagu soo ururay midda koobaad sidee ugu ekaadaa nabi wuxuu sheegay biyaha ragga iyo kuwa dumarku mid walbaba inay wataan tilmaantii dhinaca ay ka yimaadeen markay isku yimaadaan marka in loolan iyo isku dhex marayo say u kala xoog bataan ay u kala jiidanayaan muuqaalka ilmaha inay wada jiitaanna ay dhici karto in midkani qayb ku adkaada kanna qayb ku xoog batan ay dhici karto walidaalika fii xadiidi anasin cinda bni xibbaan waa saxiix wa fii xadiidi ummi cinda muslimin wagayrih nabigu wuxuu leeyahay sidoo kale xadii ummi salama waa bukhaari iyo muslim wa fii xadiidi cinda muslimin nabigu wuxuu leey alayh isalaatu wasalaam idaa calaa maau rajuli maaa almar'ati ashbaha acmaama waidaa calaa maau lmar'ati maaa arajuli ashbaha akhwaalah hadday biyaha ninku biyaha dumarka ka xoog bataanna adeeradii way ekaanaya hadday ka dumarku kuwa ragga ka xoog bataanna abtiyaashii way ekaanaya shabahu halkaasuu ka yimaadaa la kala jiitaa cibaaraka qaarkood idaa sabaqa maau lmar'ati maaa rajuli calaa iyo sabaqa waa tasarufka ruwaadee riwaayada saddexaad baa jamcinaysaoo halaba tiri masalatu lhalab ay ka hadlayaan halabaduna halaba kuliyana way noqon kartaa wada si guudba dhammaan jus'iyana way noqon kartaayo khalaayaadkan abuurmaya ee qaybaha kala duwan shirka ku shaqa leh mid walbaba waxay ka abuurmaysaa amshaajin labadii dhinacood isu yimid meel kastoo laysku hardiyo halkan haddii qolo la riix halkanna qolo waa la riixi karaa halkaas ay ka timaadaa buu yidhi nab alay slam wuxuu ku daray inay meel fog ka soo jeedana waa dhici kartaa waxay ahayd ninki nin baa nabigu u yimid islaantiisii nin carab oo cad buu ahaa islaan cadna way ahayd xaaskiisii wiil madow bay dhashay wuxuu yidhi alalahi bay gobol dhaaftayoo bale kalaa u dhuumatay nabigu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi islaantii wiil madow bay dhashay nabigu waa arkay wiilkayna inuu diiduu rabaa wuxuu yidhi geel ma leedahay markaasuu yidhi haa geelaa midabkiisa ka warran buu yidhi waa geel wada cascas buu yidhi guduudan mid bacadla ma ku jirtaa buu yidhi markaasuu yidhi haa xakay kaga soo dhacday geel kalamata inuu isir jiitay baa laga yaabaa buu yidhi walacalla ibnaka hada nasacahu cirqu buu yidhi wiilkaaga sooma dhici karta buu yidhi isir hore inuu jiitay hadda waxay qireen khalaayaadkii shabaha waxay dhaheen qaar naa'imaa jirta oo iska jiifto qofkan uu wato oo la socdo isira marbarunbay soo toosiyo soo boodiyo qolay legdano ka adkaan markaasuu awowgii u ekaan bay yidhaahdeen khalaayaa naaimay u bixiyeen kuwa hurday ee muddo soo hurday way soo hurda toosaan bay dhahn way soo hurda kacaan markaasay active intay noqdaan bay xoog bataan tan ay sheegayaan walacalla bnaka hadaa nasacahu cirquntii sooma isir horoon hadda kuwan joogeed garanaysa ahayn in isirkiinni hore qof madow oo u raacay uu jira laga yaabaa sida geelaba ad u dheeda ta ragga iyo dumarkana sidoo kale xadiidkii anas fii saxiixi اlbukhaari nabigu wuxuu leeyahay haddii biyaha ninku xoog bataanna waa abcan qaybta dhadig iyo laboodka ku aadan weeye kaana dakaran biidn hadday ka haweenku dhinacaa xoog bataanna kaana unhaa biidn haddana waxayna dhaheen laba calaamadoodoo waa iyo ekis la yihahdaa u kala taagano dhinaca dumarkana waa wada ekis raggana way isku qasan yihiino hadba ragga dhinaciisa tii soo baxda dhadig iyo labood ee taa la kulanta baa sababaysa dhadig iyo labood ilmuhu inuu noqdo kadib ilmaha jinsigu noqonaya waa la dooran karaa iyo waxba ma yidhahdeen markaase waxay foreen buuqa muxuu xadiidkan saa u yidhi aayado kalaaba tilmaamay inuu ilmuhu dhedeg iyo labood noqdo hooyadu shaqa kuma laha xagga aabbaha wixii ka yimaadunba ama dhedegnimada ka xoogeynaya ama abadin xooganaya hadday haweenku shaqo ku leeyihiinna aasaasi ma aha taas waxay dhaheen qur-aan baaban haysanaaba inayna aasaasi hayn tilmaamaya oo qur-aanku muxuu yahay biyaha shahwada min maniyin yumna bay ragga ku khasiseen uma kaana calaqatan fakhalaqa fasawaa fajacala minhu zawjayni manigii yumnaaga ahaa bay raggii ku khaseen laakiin hadda waxaa timid labadiiba way tuurmaanba daafiq bay wada noqdeen marka sabab u khasistaba ma jir haddana waxay qireen abxaad awali ah in ragga iyo dumarku labadaba saamaynaan kala yarayn biyahoodu ay ku leeyihiin ilmuhu dhadigii laba xun noqdo inta ayaana ka badinine inahaasay si guud nusuustu u tilmaantay tilmaaniyo hagitaan jidka saxdaa lagu hago markii laga leexda ee uu baxigii meel khaldan kuula taraarana soo celisa ugu filan innahu ilaahay calaa rajci insaankaa soo celintiisa laqaadirun kii awooda wey wakaa ujeeddadii mid ka mida laga lahaa in layna tusaaleeyo ilaahay inuu soo celin karo oo abuurkii hore baa daliil u ah soo celinta dambe qul yuxyiha aladii anshaaha awala maratin wa bikulli khalqin caliimunti waay innahu ilaahay calaa rajci soo celintiisa laqaadirun kii awoodo wey yowma maalin buu soo celinayaa tublaa la daahirin doonoo bannaanka la keeni doono asaraa'iru wixii qarsoona kii nifaaqa qarsanaya munaafiqnimadii bannaankaa la keeni kii khiyaano iyo makri iyo isdabamarin qarsan jiray bannaankaa la keeni maalintaa wax walba waa la kashifi waa la fashili kii khiyaanada lahaa calan dheer baa loo taagaya qadratu fulaanin ballafurkii hebel weyaa laleeyahay kii dadka wanaagga u sheegi jiray isaguna xumaatada akhrihiisa qarsan jiray samayn jiray markii naarta lagu tuuro warwaa sidee sheekh waadna wacdihi jirtee la yidhaahdo anna wanaagga sameeyaa idin dhihi jiray anna ma samayn jiray xumaataan idin daamari jiray waa fashilantahay sooma bannaankay taallaa yowma maalin weeye tublaa la daahirin doono assaraa'ir wixii qarsoonaa hunaalika tabluu kullu nafsin maa aslafat waxay hormarsatay afalaa yaclamu idaa bucira maa fi lqubuuri haye wa xusila maa fi suduur wixii laabta ku jirae la qarinayo oo dhanna lasoo taxsiiliyo oo la keeno maalinkaa wax qarsoonaan doona ma jiro in lasoo bandhigayna waxay ku salaysantahoo ka horraysay in la inoo sheegay ilaahay waxa qalbiga ku jira inuu og yahay bidaati suduuri baa layna yidhi yaclamu sira wa baa la yidhi wa siruu qowlakum wawijaruu bihina wacaliimun wax walba maadaama la og yahay haddana bannaankaa la dhigay marka qof walow wixii hadhow aad qarsanaysay qiyaamada bannaanku yaallaayo ku talagal famaa lahu insaanku ma laha min quwatin awoodu wax iskaga celiya ma laha walaa naasirin cid u gargaarto u soo gurmatana ma laha maalinka itaaliya tabarna ma jiro tol iyo qaraabo soo gurmanna ma jiro dadku waxay qaar ku calaacali doonaan alla inaguma daree famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim cid noo shafeecdo noo ergeysana ma hayno saaxiib dhow oo noo naxana ma jiro saa darteed baa qur-aanka waxaa lagu yidhi ninkii asxaabulkahfi laga sheekeeyee kibray ee labada beerood la siiyey ee cadaabka lagu sii daayey min allaahi ah famaa kaana lahu min fiatin yansuruunahu min duuni illaah wamaa kaana min almuntasiriin isna tabaruu ku gargaarsado wax isaga dhiciya ma lahayn cid alla cadaabkiisa uga soo gurman kartana ma jirin adduunkiibaa saa lagu yidhi oo la isku taabsiiyey aakharana sii daranboo way ka sii fogtay waxaanan soo marnay yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an nafna nafta kale waxba uma tari karto wataquu yowman laa tajzi nafsun can nafsin shay-an aayaadkaana halkaasaynu ku soo marnay de maalintaas aniga adiga weeye waxaa loo sheegayay sugaysee u baahan inay camal saalixa la tagaan tolkiina waaba laynoo soo sheegay intii kuugu dhoweyd inaad ka carari doon iyo firuulmaru min akhii wa ummi inaad wada jeclaan lahayd naarinta lagu guro uma yunjii isagu inuu badbaado saas darteed ilaahay wuxuu yidhi wasamaa'i baan ku dhaartay samadii famaa lahu ma sugnaanin min quwatin awoodu isagu wax iskaga dhiciya ma leh walaa naasirin wax u gargaaraya u gurmanayana ma leh mar labaad wasamaa'i samadii baan ku dhaartay daati rajci matarka soo celintiisa u saaxiibka ahayd walardi dhulkan ku dhaartay daati sadci dildilaaca iyo duleeshanka u saaxiibka ahayd ilaahay cirkiga dhulkuu ku dhaartay mid walbana tilmaam buu siiyey dhulka daati rajci rajcigan matarkan roobkan dib u soo noqonayaa lagu dhaartay waxayna tilmaamaysaa roobkan samada ka yimidi markii hore inuu dhulka ka tegay oo cirka aaday kadibna ay soo celisay oo soo noqday macnahana wajacalnaa siraajan wahaajan waanzalnaa min almucsiraati maan hajaajan baan qayb kaga soo hadalnay waxaana ka mid ahaa ilahi subxana wa taala inoo sheegay inay dabayluhu kacaan inay qaadaan bukhaarka inay samada kor ula aadaan inay daruuro yar yaroo fisan isu bedelaan markuu doonona daruuro waaweynoo oo isfuulay laga dhigo markii la doonaa kadibna culays biyo badan ay qaadaan kadibna roobkii ka soo do-oo soo laabto intii oo dhan baa lagu soo koobay wasamaa'i baan ku dhaartay daati rajci matarka soo noqonaya soo celintiisa u saaxiibka ahayd alam tara ana allaha yusjii saxaaban miyaa ilaahay daruuro inuu kiciyo uma yualifu baynahu kadib isu gegeeyo uma yajcaluhu rukaaman kadib uu ka dhigo kuwa sida buuro waaweyn isu saaran fatara alwadqa yakhruju min khilaalihi roobkaa aragtoo gudaheeda ka soo baxaya marna waxaa la yihi allahu aladii yursilu riyaaxa allihii dabaylaha soo dira wey fatuiiru saxaaban daruuray kicisaa daruuraha markay kicinaysaay siraajan wahaajan qorax kulul baa dhacaysa qoraxdaa kulul markay dhacda bukhaarkii baddaa karkaraya kadib dabayshaa imanaysa oo yurtiru riyaaxa fatuhiiru saxaaban dabaylay kicinaysaa fayabsutuhu fi samaa'i samaduu ku fidinayaa ilaahay kayfa yashaau siduu doono wayajcalhu kisafan gaballo yaryaruu ka dhigayaa markuu doono gaballo qiac buu ka dhigayaa hadduu doonana sida tii hore wajcaluhu rukaaman kuwa weynoo isa saaran buu ka dhigayaa fatara alwadqa yakhruju min khilaalih tii aayadda labaadna waa saas fayabsuطuhu fi الsamaaءi kayfa yashaau wayajcaluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilaalih marka dabayshii kacday iyo bukhaarkii dhulka ka kacay badda ka kacay iyo biyaha iyo dabayshii qaaday iyo iyadoo yaryar sida loo fidiyey iyo qaybo laysu geeyey iyo labadaba roob inuu ka yimaado daruuraha mararka qaarkood inay aad biyo ula culus yihiin baa laynoo sheegay sida saxiix kale allah yursul raaxatu yuru saxaaban hmm. may saxaaban fiqaalan wayunshiu sixaaba hiqaal ha wuxuu soo ilaahay soo abuuraa oo soo dhaliyaa daruuro culculus taasna waxaa ereyga arrajci loo isticmaalay soo noqodku waa roobkii sobyahan soo noqonaya ee bukhaarka ka kacay ka bilowday waay wixii oo dhan baa la tilmaamaya baan ku dhaartay walardi dhulkaan ku dhaartay daati sadci dildilaaca u saaxiibka ahayd markay dilaacaysa laba weeye markuu roobku da-a biyuhusay u galaanna ilaa u dilaaca ilahi wuxuu ka soo dejiyaa min asamaa'i maan fasalakahu yanaabiica fi اlardi ila dhulkaa loo dilaacinayaayo gelayaan marna dhirtii ka soo baxaysay baa loo dilaacinayaayo meelaan gacantaadu geli karin buu wax doog jilicsan ka soo baxayaa annaa sababna almaaa saban uma shaqaqna alarda shaqan baan ku soo marnay taasuu ilaahay tilmaamayaa walardi baan ku dhaartay daati sadci inay dildilaacda u saaxiibka ahaydoo biyuhu intay galaan u duleeshamaysay biyaha kadibna waxaa ka soo baxaya u dulooshamaysay ood beer iyo dhir iyo nacf iyo wax halba idinka soo baxaya innahu qur-aankani kitaabkan la qowlun waa hadal alle faslun oo kala saaraya runtiiyo beenta xaqa iyo baailka saxda iyo qaladka liibaanta iyo khasaaraha kala saaraya wey wamaa huwa ma bilhasli ciyaar ma kaftan ma aha shaako bilaasha ma aha dheeldheel ma aha waa dhab qur-aankani innahu qur-aankani la qowlun hadal weeye faslun kala saaraya wax waxna kala caddaynaya qur-aankuna wax kala saarayo oo xaqa iyo baailkiidii saxda qalad kala caddaynayo meelo badan baa lagu sheegay qur-aanka waqul jaءa alxaqu wazahaqa albaaطilu ina albaaطila kaana zahuuqan waxaad tidhahdaa xaqii baa yimid baailkiina waa baaba'ay baail meeshii xaq yimaada waa baaba'ah bal naqdifu biاlxaqi cala albaaطili fayadmaqu xaqaanu ku tuuraa baailka markaasuu dumiyaayoo baabi'iyaa faidaa huwa zaahiqun walakum اlweylu mima tasifuun qul jaءa alxaqu wmaa yubdi'u اlbaailu wmaa yuciid laa yaأtiihi اlbaailu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid iyo aayado kaloo fara badan baa lagu tilmaamay qur-aankani inuu xaqa iyo baatilka kala saarayo oo dadka uu ku hagayo oo u jiidayo dariiqa saxan ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwamu inuu ka digayo dariiqa xunoo dhan uu ka digayo danta dadka uu u sheegayo wax dhaba oo biyo kaba dhibcaana uu yahay wamaa huwa ma ah waa la adkaynaya hadalkii hore bilhazli iyo kaftan maaha hadal fudud maaha hadal culus weeye qowlan aqiilan waay inahum iyagu iyagoo waxaa laga abuuray iyagoo dhulkaa cirkaa iyo samadaa biyaha iyo waxau soo dhalinaya loogu nicmeeyey iyagoo qur-aanka iyo aayaadka xaq iyo baatil kala saaraya loo soo dejiyey iyagoo ilaahay aayaadkiisaa uu wada tusay waxay saas tahay inay rumeeyaan iska daaye dhagar iyo dabagooyay ka shaqaynayaan innahum iyagu yakiiduuna way dhagrayaan kaydka carabiga waxaa lagu yidhaahdaa qofkii oo wax dhibo loo diyaariyey isagoon ogeyn ereyga macnihiisu dhagar ma wada aha marka iyagu toodu waa dhagaroo xumay ka shaqaynayaan laakiin qofkii xumo wada xubihiisaa in loo diyaariyo iyo dhibkii la kari waayey wax dhegta salkeeda ku dhufta oo uusan iska dhaadaynini dhagar ma aha laakiin way u muuqan kartaa dhinaciisa uga muuqan kartaa innahum iyagu yakiiduuna way dhagrayaanoo shirqool iyo balo iyo wax baas bay maleegayaan habeen iyo maalin kaydan dhagar waa la adkaynayaa kaydan adkayn miyaa mise fududayn waaye labada macno way dhici kartaa in la yidhaahdo dhagartoodu dhagar weyn weeye qur-aanka waa lagu sheegay saasaynu u badan yihin aimada tafsiirku isagaan maraynaa ilaahay saa darteed uu meel kale ku tilmaamay wa makaru qowmu nuux wa makaru makaran kubaaran dhagar weyn bay dhagreen marna waxaa la yidhi wa makaruu makrahum wa cinda allaahi makruhum wa in kaana makruhum litazuula minhu اljibaal makriga iyo dhagartoodu iyo isdabamarintoodu iyo shirqool maleegoodu iyo wax isdabaweydaalintoodu buuruhu inay dumaan bay ku dhowaatay dhibanidooda qur-aankii unbaa xaqoo qowlkii ilaahaya diintii unbaa xaqaho wax walba ka xoog badnaatayoo lagu xiiqayoo lagu jabay ma ahane la dumin laha iska daa wax kale wain kaana makruuhum litasuula minhu اljibaal kadibna ilaahay wuxuu yidhi waa akiidu anna waxbaan u qarinayaa kaydan qarin hal qadiyad marka aan baraarujiyo luqadda carabiga iyo luqadda soomaaligu islama mug eka haddayna isla mug ekayn hal eray oo waxaa jira carabiga laba macno leh marna dhinacna ammaan ka ah marka loo eego dhinacna cay iyo xumaato ka ah ereyga waxaa ka mida kaydka iyo makriga iyo istihzaaga iyo khidaaca iyo kuwa lamidka ereyada markaad fasirayso haddii luqadeennii soomaaligu qaybtii dhinacii xumaa ay macno ay ku leedahay luqadeenna laakiin aynaan lahayn erey labadii macnoba wada dabooli karaya iskul erey inaad ku fasirtahay waa khalad waayo dhinac markaad u macnaysa waa saxan yahay dhinaca kale laakiin kii soomaaliga ahaa iyo kii carabiga ahaa isma laha maxaan sameeyaa luqadaadii baa faqiir noqotaye macnaha loo jeeday si guud u sharax halkaana kaga tag ciddii luqadiisu ay eray ku leedahay dee ha ku fasirto ama eray kale oon kii ahaynoo macnihii kale buuxin karaa haddaad hesho kaa ka dhig kadib maxaa ka dhalanaya labadii eray oo isku lafdi ah carabi ahaan laba eray oo soomaaliya oo kala duwan macnahaan inay qaataan baa imanaysa wax dhibana kuma jiro carabigu mararka qaarkood saddex afar macnuu yeelan hadba qaabku hadalka ugu jiraah saddex afar eray baana lagu kala fasiri saas darteed mararkaasoo kaleeto eray soomaaliya inaan u helan la iskuma dhibo haddaad isku dhibtana macnaha wanaagsan ereyga ugu dhow ee soomaaliya ah lagu fasiraaye kii xumaa haddaad ku fasirto dadkana ereygan xaqiiqadiisa umaadan sheegin ilaahay siduu ka rabayna umaadan dhihin halkii waxa wanaagsan laga rabayna wax xun baad gudbisay waxaa la mid ah kii dukaydan wamakaruu wamakara allaahu yukhaadicuuna allaahu wakhaadicuhum allaahu yastahziu bihim iyo kuwa lamidkaoo dhan waay lugadeennu waa ka faqiir erayadaas carabi ahaan asalkooda inay daboosha macnaheedu ma laha soomaaligu saa darteed ereyga waa akiidu kaydan erey soomaali oo ku habboon oo macnihiisii dhagar ma aha soomaaligu intaan aqaan dhagar waa wax wada xun dhagar fiican ma laha carabigu laakiin kayd fiican oo wanaagsan iyo kayd xun bay leeyihiin labadabana kayd baa la dhahaa hadba cidda loo tiiriyey iyo sida hadalka ugu jiraa lagu kala gartaa ma aqaana dee ragga odayaasheenniina way joogaane dhagar fiican miyay jirtaa haddaad tiraada waa kiidu kaydan anna waan dhagrayaa sax ma aha tafsiir laaxina waay eray haddaan waaya maxaan samayn macnaha fasir ka tag luqadaadu hadday faqiir noqotay qur-aankan baad luqajibaari ood meel kala gelina aan habboonayn eraan macnihiisa ahayn maad qoorta u gelin sax ma aha sharax macnihii haddii la fahmana ka soco qofkii intaa ka badan inuu sii barto rabana dee luqaddii carabiga ha barto nafsulqisa waxaa ah haddaad tidhahda qur-aankii carabiga inaad barata inay tahay xuruuf carabiga oo qur-aanka oon af soomaaliya ku jiri sooma jirto waan qori af soomaaliya baan ku qori haddaad tidhahda maxaad samayn bal adigu waxaad qortaa eh, siraato af soomaaliya ka dhig tadii maxaad qori daalkd carabiga daal uu ku jiraaye daalkiiyo tad isku mid maaha daad baa tihi waan qori maxaad qori daalun baad qori soo maa de ma tabaa mise waa daad mise la baad qori may wala daaliina maxaad qori lahayd soomaalida qori lahayd daal baad qori daalkiina daal baad qori tadiina daal baad qori maxaa sax ah carabigeeda inaad ku barataa saxa kanna haddii carabigeenii soomaali yeelan waayey carabigiisa inaad ku barataa saxa halkaa marka la yimaado waxaan rabaa inaa idhaahdo ha laga iska ilaaliya inaad tafsiirisa aayaad qur-aana oo weliba allah iyo sifaadkiisaee wax loo nisbaynaya ku saabsan luqad aan muggi carabiga lahayn oo macnihii wanaagsanaayay tilmaamaysay lahayn macnihii laqabdii soomaaliga laq baan rabaa intaad tiraahdo laaxin ha fasirin haddaad tiraahdo ilaahay wuxuu yidhi waa kiiddu anna waan dhagrayaa kaydan dhagar ilaahay ma ammaantay mise waad cayday waxaa laga wada macnuhu waxaa weeye erayga carabiga ee kayd waxaa la yidhaahdaa qofka wax ka shaqaynaya cid kala dhibta ciddaasoon ogeyn haddii cid ummadda dhibtay oo xaqii lagu kari waayey oo xaqii la dagaalantay loo diyaariya wax dhibo oo dhagta ku dhuftaay isagoon ogeyn soo wax fiican maaha dhibkiisa laga qabto dadka soomaaliya maxaa lagu dhahaa taas marka ma dhagar baa soomaaliya waxaa lagu dhahaa nin baa dadka dhibay oo ummaddii rogay aayar meel laabaad u gashay isna dadkiibuu ku halaaqsan yahu ku sii socdaa waad u gabatay waad isu qarisay si aad xarigna waad u dhigtay si markuu lugta geliy intaad ugu jiidda dadka sharkiisa maxaad ku samaysay ninkaas horta waxaad samaysay wax fiican ma yah ninkaan dhibkiisaad ka qabato nin fiican si fiican wax fiican ma samaysa waxaa fiican ereygii fiicnaaya cabiri lahaa sheega ya dhagar fiican adigu macnaha waad fahanteen soo maaha ereyga sidaasihii ninkii sidaa sameeyey waa dhagarlow ma la dhihi karaa waa dhagarlow haddii la ilaahay gaaladii iimaanka raaca laga wa ya waa taan idin lahaaye sharax aan idin lahaa waayo sharaxtaan idin lahaa waay macnihii inaan sharaxan halka waxaad ka garatay addoommadan ilaahay ambiyuu u soo diray kutub buu u soo dejiyey suu abuuray buu xasuusiyey nicamkiisii buu xasuusiyey xaquu ku leeyahuu xasuusiyey aakhare waxa iman buu xasuusiyey ilaahay jidkiisa raacaa la yidhi waa la keri waaye dadkaa raacaya iska daayaa la yidhi waa la keri waaye masaa'ib baa loo diyaariyey aakharihii adduunba leh oo markii xaqii isdiideen shukrigii ilaahay diideen dadkii raacayeyna u diideen ay ka nabadgeli waayeen ooy ambadiya laayeen oo intii rumaysay dhibeen ba waxaa la yidhi asaabu khuduudkan soo marray oo miiran baa loo diyaariyey waxaynan iska filaynin sidii fircoon oo kale bad baa loo kala jeexay muuminiintii baa la mariyey isna waa lala sugay waa laguu soo dayn isma lahayn waa lagu sii daayey dhagta salkeedaa lagu dhuftay abaalkii baa laga waraabiyey abaalkii baa laga waraabiyey dhagar miyaa dhagar maahadi ya waa sharaxaad waay marka marka waa akiidu kaydan saas oo kaleeta weeye iyagu wuxuu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala dadkaa mu'miniinta iyo ahluliimaanka dhib iyo xumaato aynan ogeyn bay ugu maqan yihiin oy ka shaqaynayaan dhagar waay aniguna dadka amarkaygii diiday iimaankiina laga rumayn waayey ciqaab iyo masaa'ib aynan ogeyn oo kadis ku noqon doona oo dhegta ku dhufan doonaan annagu diyaariyaa waa kii dukeedan carabiga waa lagu dhihi karaa soomaaliya laakiin ereygeed wa makaruu makranna waa la mid kayd iyo makriga isku mid waay saa wey laakiin makrigana soomaaligu iyo keydku labadaba ereyga soomaaliga dhagar waay marka ilaahay baa wax dhagray ma dhihi karno way eray soomaaliya oo ammaana ma jirto ilaahay baa wax dhagray ilaahay waa sidii kuwii bay u ekaan laakiin carabiga markii la joogo ilaahay kaydkiisa waa la dhihi karaa isagaaba ina leh waa akiidu kaydan anigana ciqaabay ciqaab waxaan u diyaarin waxaynan ogeyn baan u diyaarin waa famahil u sug alkaafiriina gaalada amhilhum u sug ruwaydan wax yar usug nolosha dhan baa wax yar iska ah soo maa numatichum qaliila uma nadaruhum ilaa cadaabin qaliil cadaab adag cadaab adag baanu u diyaarinaynaa saas darteed ereyadaas sifaadka ilaahay ku saabsan ee kaydka iyo makriga ah, qaybta rabbi ku tacalluqda en erey soomaaliya oo ku habboon lahayn macnaheeda dadka u sharax markay carabigeeda joogtana sifadii ilaahay bay sideedii ku tahay ee sideeda ku daa fama hil sug alkaafiriina gaalada u sug amhilhum u sug ruwaydan wax yar u oo sidaa ilaahay yidhi uma nadaruhum ilaa cadaabin qaliidin iyo in yar adduunyada iskaga sug ha iska raaxaystaan cadaab ilaahay baa sugaya ha isdhigtaan ha isdaadsadaan xoolaha loo badinayaa maalkaa loo badinayaa caafimaadkaa loo badinayaa awooddaa loo badinayaa way isdhiganayaan kadib baa sayxadii amuudowka lagu sii daynayaa kadib baa dhulka lala goynayaa hal mar towbana laga aqbali maayo umamkaa sidii loo halaagayey iyo kuwo badan ajashu intay ku timaada aakhare sida loo cadaabayo taasaa laga hadlaya subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk